alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd qaala almualifu raximah allah walilkhafdi halaatu calaamaatin walilkhafdi khafdo ayuu u sugnaaday halaatu calaamaatin saddex calaamadood alkasratu kasraa u sugnaatay weya kasraduna al aslu asal weeye iyadaa asal ah walyaau yaabaa u sugnaatay waalfatxatu fatxaa u sugnaatay wahumaa ya-da iyo fatxadu naa'ibataani waxay naa'ib ka yihiin can ilkasrati kasradii bay naa'ib ka yihiin fa ama alkasratu kasradii fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lilkafdi kafday calaamad u noqonaysaa fii halaathati mawaadica saddex mawdic ama saddex boos bay calaamada ugu noqonaysaa filismi yacni ismigii almunsarifi munsarifka ahayo tanwiinta aqbalayay wadalika naxwu bismi illaahi araxmaan araxiim oo kale wey mihaalkeedu ulaa'ika calaa hudan wey mihaalkeedu wa fii jamci taksiir waxay kaloo kasradii calaamad u noqonaysaa khafdo fii jamci taksiiri jamcu taksiir jamcii almunsarifi munsarifka ahaa oo yani markaasi tanwiinta aqbalayay naxwu fi rijaali nasiibun mima tarak fi rijaali nasiibun wa fii jamci lmu'anas waxay kaloo markaas khafda iyo calaamada ugu noqonaysaa fii jamci lmu'anas jamicii dumarka jamicii assaalimi nabad galay oo tagsiir ka nabad galay iyo wamaa shaygii xumila la haleeshiyey calayhi calaa jamci lmu'anas naxwu waqul lilmu'minaati wey mihaalku wa halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximahullah anwaac ulciraab ama aqsaam ulciraab afar bay ahaayeen tii koowaad rafcay ahayd waa soo aragnay tii labaadna waxay ahayd nasbo waa soo aragnay halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu qaybta ama qismiga saddexaad oo ka mid ah min aqsaam alciraab oo khafdo ah khafdo waxay yeelanaysaa calaamaad calaamaadkaasi waa saddex saddex calaamadood ayay markaas yeelanaysaa calaamadda kowaad waxa weeyaan waa alkasr iyadaan asal ah midda labaad waxa weeyaan alyaa kasra haddii la jiido yaabaa ka dhalanaysa midda saddexaadna waxa weeyaan fatxa marka waa laba xarako iyo xaraf ayay ka kooban yihiin calaamaadka khafdo laba xarako oo kasro iyo fatxo ah iyo yani xaraf oo alyaa saddexdaas ayay ka kooban yihiin calaamaad alkhafd sidaa markuu inoogu sheegay si guud calaamaadku khafd inay saddexdaa yihiin wuxuu bilaabay inuu ka warramo tii ugu horreysay mawaaducda lagu yaqaano waxaa ugu horreysa kasro kasro waxay calaamad u noqonaysaa khafdo saddex mawdic bay calaamad ogu noqonaysaa saddex mawdic ayay calaamad ugu noqonaysaa mawdica koobaad waa is mufrad ah oo munsarif ah ism mufrad tacriifkiis waan soo aragnay maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i asitta almunsarifna waa midka tanwiinta aqbalaya ismi mufrada oo tanwiin aqbalaya ismigaasi marka la jarayo waxaa lagu jarayaa kasraa lagu jarayaa wuxuu noogu mihaaliyey bismi illaahi araxmaani araxiim shaahidku waxaa weeye waa majruur majruurun bilba wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun calaa aakhirihi marka ismibaa waxaa jiraya ba baa jiraysa marka ismun waa mufrad waana munsarif bismi mudaaf allahina mudaaf ilayh arraxmaanna waa sifo waxaa laga sifaynayaa allah arraxiimna waa sifo labaad oo waxay tilmaamaan culimmadu saddex shaybaa sababa saddex shaybaa keena inta yani macruufka mashhuurkaa ismi haddii la khafdiyo imaa xaraf baa lagu khafdiyaa xuruufulkhafdi baa khafdiya oo jara taas waa mid ama waxaa lagu jaraa bilidaafa inuu mudaafu ileyhi noqdo ayuu ismigu majruur ku noqdaa ama inuu noqdo taabicun lilmakfuud ismi la khafdiyey inuu taabicu noqdo saddexdiiba waxaa laga helayaa mithaalka bismi illaahi araxmaan iraxiim baa laga helaya ka koobaad waa ismi oo ba'daa ismun waa majruurun bilbaa allahna waa majruurun waa la jaray maxaa lagu jaray waa mudaafu ilayh oo bismi mudaaf allahna mudaafu ilayh arraxmaan asna waa majruur muxuu majruur u noqday nacti ama sifo wuxuu ka yahay allah oo jaran ayuu markaa nacti ama sifo ka yahay marka waxaa loo jaray maadaama uu ismi majruurah yani markaa taabic u noqday marka saddexdii lagu jariyay asmaadu saddexduba mihaalkan ay ku sugan yihiin laakiin hadda shaahidkukan waxa weeyaan bismi bismi iyo allah labaduba iyo arraxmaan saddexduba way noqon karaan saddexduba way noqon karaan oo midkaa hore wuxuu ku jiray ba ka labaadna mudaaf ileyhnimuu ku jiray ka saddexaadna inuu sifo yahay ayuu ku jiray ka labaad waxa weeye ulaa'ika calaa hudan shaahidku waxa weye calaa hudan calaa waa xarfu jar hudanna waa is majruurun bicalaa wa calaamatu jarrihi kasratun muqadaratun calaa marka labada miaal sheekhu inoo sameeyey miaalka hore waa ismigii oo la jaray oo xarakaduna ay ka muuqanayso daahir ay tahay bismi allaahi arraxmaani xarakadu waa daahir calaa hudanna xarakadu waa muqadar marka laba tusaale ama laba ismi oo labadoo mufradayd ah midna xarakadu ay tahay muqadar midna xarakadu ay daahir tahay ayuu marka inoogu misaaliyey mawdica labaad oo kasro lagu khafdinayo waa jamcu tagsiir jamcu tagsiir weeye jamcu tagsiir tacaariifkiisa holaan usoo aragnay jamcu tagsiirka wuxuu sii raaciyey almunsarifi munsarif waa inuu yahy munsarif maxaa loo jeedaa mid tanwiin aqbalaya waa inuu yahy oo ismiga maalayansarifka sheekha inoo keeni doonee ima waa ism mufrada ah, wa ima waa jamcu tagsiir xaalihii kaloon kasoo warramaynay yani markaasi maalansarif ayaguma noqdaan laakiin maalansarif waxaa noqda imaa ismun mufrad wa imaa jamcu taksiir labada mid ka mid ah ayaa waxay noqdaan maala yansarif jamcu taksiir wuxuu inoogu tusaaleeyey sheikhu lirijaali uu inoogu tusaaleeyey lirijaal alrijaal waa jamcu rajul rajul waa mufrad rijaalna waa jamac marka lirijaali allaamu xarfu jari rijaalun ism majruurun bilah wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala aakhirihi liannahu jamcu taksiir munsarif waa jamcu taksiir yani markaa tanwiin aqbalaya rijaalun baa la odhan karaa rijaalun waa jamcu taksiir munsarif wey marka lirijaal waa jaar iyo majruur waa khabar muqadam ah nasiibna wuxuu noqonayaa mubtada mu'akhar ayuu noqonaya wa fii jamci lmu'anas mawdica saddexaad oo kasradii lagu khafdinayo waa jamcu lmu'anas dhammaanti waa munsarif insarif ma noqdo saa darteed sheekhu ma raacin jamcu muanas asaalim almunsarif ma raacin almunsarif muu raacin sheekhu e, jamcu muanas asaalim iyo mulxaqaadkiisi horaan usoo aragnay mulxaqaadkiisu inay laba shay ahaayeen yani sida mashhuurka waa kelmadda ulaad iyo musamaa bihi jamci oo magac laga dhigtay labadaas ayaa waxaa loo icraabaa sidii loo icraabi jiray jamcu lmu'anas asaalim wuxuu noogu tusaaleeyey sheekhu waqul lilmu'minaat qul waa ficil amar faacilku waa damiir anta lilmu'minaati allaamu xarfu jar mu'minaat ism majruurun bilaam wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun calaa aakhirihi liannahu jamcu muanas assaalim liannahu jamcu muanas assaalim marka waa mihaal jamac muanas ah ayuu sheekhu markaa inoogu tusaalaynayaa jamac muanas ayuu sheekhu inoogu tusaalaynayaa wa marartu biulaati alaxmaal wuxuu inoogu tusaalaynayaa mulxaqi marartu ficlu wa faacil biulaati albaa wa xarfu jar ulaadis majruurun bilbaa wa calaamatu jarri kasratu daahiratu calaa aakhirihi liannahu mulxaqun bijamci lmu'anas asaani ulaad mudaaf alaxmaali mudaafu ilayhi marshahid waxa weeyaan ulaad weeyaan waa mulxaq marka saddexdaa mawdic ayaa waxaa lagu khafdinayaa kasro saddexdaa mawdic ismufrada munsarifa iyo jamcu taksiiro munsarifa iyo jamcu mu'anas assaalim iyo mulxaqaadkiisa walilkafdi kafdo waxaa u sugnaaday halaau calaamaati saddex calaamadood alkasratu kasraa u sugnaatay wahiy alaslu iyada asala walyaau ya baa u sugnaatay waalfatxatu fatxa u sugnaatay oo humaa labadan dambe naa'ibataani waxay naa'ib ka yihiin can ilkasrati kasradii bay naa'ib ka yihiin wixii la khafdinaya asal waxaa in lagu khafdiyo kasro ayaa asal ah in lagu khafdiyo haddii wax kaa lagu khafdiyo sida ya iyo fatxo haddii lagu khafdiyo waxay noqonayaan labadaasi naa'ib bay noqonayaan labadaas waxay noqonayaan naaib ayay noqonayaan naaibataani can alkasra fa ama alkasratu kasradii fatakunu waxay noqonaysaa kasradii calaamatan calaamad bay noqonaysaa lilkafdi kafdiga calaamad u noqonaysaa fii alaaati mawaadica saddex mawdic ayay markaa calaamad ugu noqonaysaa fi lismi lmufrad ismigii mufradkaabay markaasi calaamad ugu noqonaysaa ismigii almunsarif munsarifka ahaa naxw bismi illaahi araxmaan araxiim marka badu waa xarfu jar ismigana waa wixii la jarayey nukadka ay sheegaan waxaa ka mid ah yani nin naxwuhu ka cusub yahay oo horey naxwo usoo dhigan waa wadaadkii naxwaha u dhigayey wuxuu weydiiyey bismi bada maxaa loo kasriyey bada bismi maxaa loo kasriyey wuxuu ku jawaabay bada intaan arkayna waa kasirnay bu intaan arkayna bismillaahi badeeda maksuuray ahayd marka shaahidku waa bismi badaas inay ismi jarayso allahna uu ku jiran yahay inuu yahay mudaafu ilayhi araxmaanna inuu nacti allah ka yahay ulaaika calaa hudan ulaaika waa mubtada calaa hudanna jaar majruurka waa khabarkii shaahidku waa calaa hudan weeye hudankaasi waa is mufrad ah oo munsarif ah kasraana markaa lagu jiray kasrada laakiin waa muqadare daahir maaha wa fii jamci taksiir waxaa kaloo kasrada lagu jiraa jamcu taksiir jamcii almunsarifi tanwiinta aqbalayay naxw lirijaali nasiibun weeye lirijaali shaahidku waa lirijaal rijaal jamacaasi yani markaas laamka lagu jaraya marka waa khabar muqadama jaari majruurka nasiibuna mubtada muaharu noqonaya wa fii jamci muanas waxaa kaloo kasoo lagu jarayaa jamcu muanas jamcii dumarka jamcii assaalimi nabadgalay wuxuu ka nabadgalay min ataksiir iyo wamaa shaygii xumila ay ulxiqa calayhi la haleeshiiyey waxyaalihii la haleeshiyey iyaguna marka la jarayo kasraa lagu jaraya naxw waqul lilmuminaat shaahidku waa lilmuminaat weeye lilmuminaati allaamu xarfu jar muminaat ismajruurun bilaam wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala aakhirih wa marartu biulaati laxmaali wey marartu ficlun wa faacil biulaati albaawa xarfu jar ulaat ismajruurun bilbaa wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala aakhirihi liannahu mulxaqun bijamci lmu'anas assaalim ulaat mudaaf alaxmaali mudaafun ilayh wa ama liyaau yaadii fatakuunu waxay ahaanaysaa ya-dii calaamatan calaamad bay noqonaysaa lilkafdi khafdi calaamad u noqonaysaa fii halaathati mawaadica saddex mawdic ayay calaamad ugu noqonaysaa fil asmaai asmaadii bay calaamad ugu noqonaysaa asmaadii asittati lixda ahayd naxw irjicuu ilaa abiikum weeye kamaa amintukum calaa akhiihi weeye wa marartu bixamiika wa fiika wa haniika weeye musane ayay calaamad ugu noqonaysaa ya'dii iyo wama ladiikii xumila calayhi la haleeshiiyey musane naxu xataa abluga majmaca albaxrayn wey wa marartu biitnayni wahnatayn wey wa fii jamci almudakar jamacii ragga ayay calaamad ugu noqonaysaa jamacii assaalimi nabadgalay iyo wama ladii xumila calayhi la haleeshiiyey naxu qul lilmu'miniina weeyaan ayib naxu fa icaamu sittiina miskiina weeye halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximahullah calaamadda labaad oo markaasi khafdo ay leedahay alcalaama athaaniya lilkhafd calaamada labaad oo khafdo ay leedahay ayuu sheekhu inoo sheegayaa calaamadaasi waxa weeyaan waa alyaa yaadu calaamad waxay u noqonaysaa khafdoo saddex mawdic bay calaamada ugu noqonaysaa bimacnaa saddex mawdic marka la khafdinayo waxaa lagu khafdinayaa ya baa lagu khafdinayaa marka waa niyaabatu xarfin can xaraka xaraf wuxuu naa'ib ka yahay xarako waa ya saddex mawdic ayaa ya lagu khafdinayaa mawdica koobaad wuxuu noqonayaa asmaau sita ama alasmaa alkhamsa kii la yidhaahdaba sita haddii la yidhaahdana yacni markaasi hanuunkaa laga reebayaa haddii khamse la yidhaahdana hanuunkaa laga reebayaa sita haddii la yidhahdana hanuunkaa lagu daraya asmaadaa marka lixda ah asmaadaas marka la jarayo waxaa lagu jarayaa ya baa lagu tinaya waxaan soo marnay asmaadan ayagoo la rufcinayaan soo aragnay waxaan kaloo soo aragnay ayagoo la nasbinayo ayagoo la rafcinayaan soo marnay waxaa lagu rafcinayay wo waa lagu rafcinayay waxaan kaloo soo aragnay ayagoo la nasbinayo waxaa lagu nasbinayay alif baa lagu nasbinayay haddana waxaan haynaa ayagoo la jarayo maxaa lagu jarayaa ya baa lagu jarayaa marka xaalatu rafca markay joogaan xaraf baa lagu cihaabaya xaalatu nasba markay joogaanna xaraf baa lagu cihaabaya xaalatul khafda markay joogaanna xaraf baa lagu cihaabaya saddexda xaaladood icraabta ay marayaanba xaraf baa lagu ciraabaya xarafkaas saddexduba waa naa'ib oo marka rafco la joogo wowgu wuxuu naa'ib ka yahay damadii marka la joogo nasbana aliftu waxay naa'ib ka tahay fatxadii bay naa'ib ka tahay marka halkan la joogana ya baa lagu jarayaa ya'dan waxay naa'ib ka tahay kasradii bay naa'ib ka tahay wuxuu sheekhu noogu tusaaleeyey irjicuu ilaa abiikum irjicuu waa ficil amar faacilku wowga weeyaan ilaa abiikum way shaahidku ilaa abiikum ilaa xarfu jarri abii ismun majruurun biilaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra niyaabatan can alkasra liannahu ismu min asmaa'i alkhamsa abii mudaaf kumna mudaafun ilayhi asmaadani marka wow lagu rafcinayo oo markaasi alif lagu nasbinayo oo ya lagu jirayo shuruud baa loo shardiyaa shuruud ayaa loo shardiyaa shuruuddaas ko waxaa ka ah an takuuna mufrada asmaadani waa inay keli keli weyna yihiin an takuuna mufrada wa an takuuna mukabara waa inay asmaadani mukabara tahay wa an takuuna mudaafa waa inay tahay asmaa la idaafeeye waa inay tahay wa an takuuna idaafatuhaa ligayri yaai lmutakalim waxaa loo idaafaynayo yaa lmutakalim waa inaysan noqon afartaa shardi baa loo shardinaya afarta haddii la waayo mid ka mida ah asmaadani sidaa looma ciraabaya shardi kood wuxuu ahaa an takuuna mufrada hadday musano noqoto asmaadani abawaani haddii la yidhaahdo akhawaani haddii la yidhaahdo sida musanihi baa loo ciraabaya musano caadiya noqonaysaa sida musanihi baa alif lagu rafcinaya oo yaa lagu nasbinaya oo yaa lagu jadaya marka waa inay mufrado waa inay noqdaan abuuka akuuka xamuuka kedikedi waa inay noqdaan wa an takuna mukabara asmaadani waa in la weyneeyaa abuuka waa in la yidhaahdaa akuuka waa in la yidhaahdaa maxaa la diidayaa in la taskiriyo la yidhaahdo ubayuka ukhayuka in la yidhahdo xumayuka ayaa la diidaya oo haddii la tashiiriyo xaraka caadiya lagu cilaabaya haddii la tashiiriyo xaraka caadiya ayaa lagu cilaabaya ayib haada ubayu ra'aytu ubaya marartu biubayi xaraka lagu rafcinaya lagu nasbinaya lagu jaraya wa an takuna mudaafa waa in la idaafeeya oo iyadu waa inay mudaaf noqotaa mudaafun ilayhina waa inuu ka dambeeya haddii la idaafeyn waayo iyadoo keli keliya la isticmaalo haada abun la yidhahdo haada abun ra'aytu aban marartu biabin haddii la yidhaahdo xaraka caadiya lagu ciraabaya xaraka caadiya ayaa lagu ciraabaya ayib wa an takuuna idaafatuha ligayri ya almutakalim waa inaan loo idaafaynin ya almutakalim waa inaan loo idaafayn ya almutakalim haddii loo idaafeeyo layidhaha hada abii akhii xamii haddii la yidhaahdo xarakadu muqadar bay noqonaysaa xarakaa lagu ciraabaya xarakaduna waa muqadar idan marka afartaa shardiba waa in laga helaa hadda abiikum waa laga hayaa afartiiba awalan waa mufrad abun buu asalku ahaa waa mufrad waa mukabaro ubay lama oran ayib waa mudaaf oo markaasi kuntaa loo idaafeeyey yaa ulmutakallimna looma idaafayn oo kun baa loo idaafeeyey damiir baa loo idaafeeyey yaa ulmutakalim looma idaafayn idan shuruuddu waa mutawafir saa darteed waxaa lagu jarayaa ya baa lagu jarayaa yadaasu markaa kasra naaibka ah su-aala labaad waxaa weeyaan taas marka waa ilaa abikum wey kamaa amintukum calaa akhiihi wey kamaa amintukum calaa akhiihi kaaf waa xarfu jar maaduna waa masderiya amintu waa ficlun waa faacil kumtuna mafcuul bay noqonaysaa masderka muxararka yani wuxuu noqonayaa kamaa amintukum ay kaamni iyaakum calaa akhiihi calaa xarfu jar akhii is majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan niyaabatan can alkasra liannahu ismun min asmaa'i alkhamsa akhii mudaaf hina mudaafun ilayh wa marartu bixamika wa fiika wahanika marartu ficlu wafaacil bixamika albaw xarfu jar xami is majruurun bilba wa calaamatu jarihi alya niyaabatan can ilkasra liannahu ism min asmaa'i asita ama asmaa'i alkhamsa xami mudaaf kaafkana mudaafu ilayh wa fiikana waa la mid wahanikana waa la mid waljaari weeye waljaari waxay ku cadfan tahay wabilwaalidayni wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni bilwaalidayn jaari iyo majruurkaasay ku cadfanta waljaari marka waljaari alwaw carfu cafin aljaara majruurun bilwaalidayn wamactuufu lmajruuri majruur wa jarihi kasratu daahiratu calaa akhirihi waljaari dii waa sifo waxay noqonaysa sifatu liljaar waxaa laga sifaynayaa jaarka laga sifaynayaa majruurun wa jarihi alyaa wa jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra dii mudaaf alqurba mudaafun ilayhi marka amiladii oo dhan sheekhu waa inoo tusaaleeyey abun buu inoo tusaaleeyey akhun buu inoo tusaaleeyey xamun buu inoo tusaaleeyey tamun buu inoo tusaaleeyey hanun buu inoo tusaaleeyey daa maal waa inoo tusaaleeyey daadu ismu jinsi ayaa loo idaafaynaya lixdiiba sheekhu waa inoo tusaaleeyey lixdaasba wuxuu inoo tusaaleeyey ayagoo majruur ah ayagoo majruur ah oo calaamadu jarku ay tahay markaasi ay tahay alyaa yadaasna ay naa'ib ka tahay kasradii ay naaib ka tahay kasradii ay naaib ka tahay mawdica labaad oo ya yan markaasi lagu jarayo ya waxa weeyaan musanihii weeye musana horaan usoo marray tacriifkiisa musanaha iyo mulxaqaadkiisaba marka la jarayo waxaa lagu jarayaa ya baa lagu jarayaa tusaaluhu sheekhuna sii waxa weeye xataa abluga majmaca albaxrayn xataa xarfu nasbin abluga ficl mudaari mansuubun bixataa faacilku waa damiiru ana majmacna mafcuul buu noqonayaa majmaca mudaaf albaxrayni mudaaf ilayh majruuru bilmudaaf wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu muhanna waa is markaasi musanna weye marka waa musanno caadiya weeye baxrun iyo baxrun baxraan baxrayn waa la jaray wa marartu biithnayni wathnatayn waa mulxaqi weeye marartu ficlun wa faacil biithnayn albaawa xarfu jar itnayn ismajruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bilmuhannaa wathnatayna waa la mid itnayna waa laba mudakar ah laba nin weeye ithnataynina waa laba dumar weeye marka labaduba waa mulxaqun bilmuhana isagaa inoo keeni doona kelmadaha musanaha la haleeshiyo o dhan sheekhu isagaa inoo tirin doona mawdica saddexaad oo ya lagu jarayo waxaa weeyaan jamcu lmudakar asaalim tacriifkiisa horaan usoo aragnay iyo mulxaqaadkiisa waxaa markaasi lagu jarayaa ya baa lagu jarayaa saal waxa weeyaan qul lilmuminiin lilmuminiin wey lilmuminiin qul waa ficla marfaacilku waa damiiro anta wey lilmuminiin allaamu xarfu jarin muminiina is majruurun bilaam wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu jamcu mudakar asaalim waa jamcu mudakar oo marka xaqiiqi a ah weeye tacriifkiina wuu aqbalaya fa icaamu sittiina miskiinan faicaamu Eh, waa mubtadi faicaamu waxaa lasoo qadaraya khabar fa calayhi korkiisa waxaa ku sugnaaday icaamu icaamun baa calayhi korkiisa ahaaday icaam mudaaf sitiina mudaafu ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bijamci mudakar assaalim miskiinanna waa tamyiis miskiinanna waa tamyiis marka sitiin waa mulxaq waa kuwaan soo tilmaanay asmaaul cadadka laga bilaabo cishruun laga bilaabo cishruun ilaa tiscuun intaasi waxay mulxaq u yihiin jamcu mudakar asaalim wo waa lagu rafcinayaa ya baa lagu nasbinayaa yana waa lagu jerayaa ayib tacriifka marka la tacriifinayo mudakaru saalim tacriifka ayagu ma soo gudagelayaan waxaa kulminaya dhammaantood waa asmaa jamaca oo mufrad aan lahayn wey waa asmaa jumuuca oo jamaca sitiinku wax fara badan buu ku dhacaya qof iyo laba kuma dhacaya dad fara badan buu ku dhacaya waa jamac laakiin mufrad ma leh dhowr mufradinta laisku keenay sitiin markaasi la gaarsiiyey ma leh ilaa jamac waxaa la yaqaanaa mufrad buu leeh jamac kastoo la yaqaano mufrad buu leeh ayib muxamaduun culay mufrada muxamed iyo muxamed iyo muxamed marka laisku keeno waa muxamaduun maxamed marku keligiis waa mufrad markay muxamedaan yihiinna waa musanne marka saddex ay noqdaanna jamac bay noqonayaan marka jamac waxaa ugu yar markaa sida mashhuurka saddex baa ugu yar sida ugu yar cala waa saddex weeye ayib haddaba waxaa la doonayaa kelmadani inay saddex mufrad yeelato oo marka laisku keeno ay isu yimaadaan ay markaa sitiin noqoto haddii la yidhaahdo sita ayaa mufrad u ah saddex sita hadda laisku keeno sita iyo sita waa labiyo toban sita kale lagu darayna waa siddeed iyo toban lixdan may gaani idan markaasi mufrad ooma ahan site mufrad ooma ahan sida muxamed iyo muxamed iyo maxamed marka isu keenay ay maxamaduun u noqotay ayaa la doonayay sitta wa sitta wa sitta sittuun inay noqotaa la doonayay way noqon weydeen meel ka sokaysay ku dhacday markaasi mufrad ooma ahan idan mufrad ma leh kelmadahani laga bilaabo cishruun ilaa tiscuun idan sidii waxayna u yimaadeen sidii mudakaru saalim haddaba waxaa la odhanayaa waxaa loo icraabayaa sida mudakaru saalim oo mulxaq bay noqonayaan mulxaq kuwa la haleeshiinayo ayay noqonayaan marka labadaa miaal ayuu sheikuna siiyey miaal yani markaasi mudakaru saalim xaqiiqi ah iyo miaal mudakaru saalim mulxaq ah labadaas ayuu sheikhu noo sheegay wuxuu sheikhu yii raximah llah waama alyaau yadi fatakunu waxay ahaanaysaa yadi calaamatan calaamad bay noqonaysaa lilkafdi kafdiga calaamad u noqonaysaa fii alaaati mawaadica saddex mawdic ama saddex boos bay markaasi calaamad ugu noqonaysaa iyadoo markaa kasradii naaibka ah fi lasmaai bay markaa calaamad ugu noqonaysaa asmaadii asmaadii asittati lixda ahayd naxw irjicuu ilaa abiikum weye shaahidku ilaa abiikum weeyaan oo marka ilaa lagu jiray calaamajarkuna ya-da ay tahay kamaa amintukum calaa akhiihi shaahidku waa calaa akhiihi waa akhiihi oo calaa lagu jiray weeye calaamajarkuna ya ay tahay wa marartu bixamiika weeye bixamiika dayib waa xamii oo ba'da lagu jiray calaamajarkuna ya-du ay tahay xamii wa fiikana waa ku cadfan yahay oo sida xamii baa loo ciraabaya wahaniikana waa la mid wljaari dilqurba waljaar baa wuxuu ku cadfan yahay ismi majruur ayuu ku cadfan yahay marka diina waxay sifo ka noqonaysaa jaarkii majruurkaabay sifo ka tahay ayib marka waa majruurun wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu ism min asmaai asita dii mudaaf alqurba mudaaf ilayh wa fi lmusana musana calaamada ugu noqonaysaa iyo wamaladii kii xumila la haleeshiye caleyhi cala almusana oo sidiisa loo ciraabayay wadalika naxw xataa abluga majmaca albaxrayn wey shaahidku waa baxrayn baxraynkaasi majmac waa mudaaf baxrayna mudaafu ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu muana muana caadi baxrun iyo baxrun baa lasu keenay baxrayn iyo baxraan ayay markaa noqonaysaa marartu binaini marartu ficl wa faacil binayn xarfu jar inayn ism majruurun bilbaa wa calaamatu alyaa niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bilmuana wanataynna waa lamid wa fii jamci lmudakar waxay yaada calaamad u noqonaysaa fii jamci lmudakar jamcii ragga jamcii assaalimi nabadgaloo tagsiir ka nabadgalay iyo wamaladii kii xumila caleyhi la haleeshiiyey mudakaru saalim naxwu qul lilmu'miniina wayshaahidu laamkaas waa xarfu jar muminiina ismajruun bilaam wacalaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu jamcu mudakar assaalim wanaxw faicaamu sittiina miskiina weye shaahidku waa sitiina weye faicaamu sitiina icaamu waa mudaaf sitiina mudaafu ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi alya niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bijamci mudakar asaalim miskiinanna waa tamyiis wa ama alfatxatu fatxadii fatakuunu waxay ahaanaysaa fatxadii calaamatan calaamad bay ahaanaysaa lilkhafdi khafdi calaamad u ahaanaysaa fi lismi ismiga bay calaamad ugu noqonaysaa alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn yani aan tawiinta aqbalin mufradan kaana kaana mufradan mufrad ahaaya naxwa waxayna ilaa ibraahiima wa ismaaciila weeyaan faxayuu biaxsana minha wy aw jamca tagsiirin jamcu tagsiir ahaayah naxw min maxaariiba wey ilaa idaa udiifa in la idaafeeyo mooyaane naxwu fii axsani taqwiimin weeyaan mihaalkii aw dakhalat calayhi ay gasho alla inay gasho naxw wa antum caakifuuna fi lmasaajid weeyaan halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegaya raximah allahu tacaala calaamadii saddexaad khafdo ay lahayd calaamaddaas waxa weeyaan waa alfatxa waa calaamadda ugu dambaysay kasro iyo yaabu inoo soo sheegay fatxadu waxay noqonaysaa calaamadda ugu dambaysa fatxadu hal mawdic ayaa lagu khafdiyaa hal mawdic marka la khafdinayo fatxa lagu khafdiyaa mawdicaas muxuu yahay mawdicaas waxa weeyaan ismu aladii laa yansarif ismiga aan tanwiinta aqbalin ismiga aan tanwiinta aqbalin ismigaasi marka la khafdinayo fatxa lagu khafdinaya fatxo ayaa lagu khafdinaya mihaal buu sheekhuna siiyey waa waxayna ilaa ibraahiima ilaa ibraahiima weeye awxaynaa waa ficlu wa faacil ilaa ibraahim ilaa xarfu jar ibraahim ismajruur biilah wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif wa ismaaciilna waa ku cadfan yahay wa ismaaciil waa xarfu cadfin ismaaciil macduufun calaa ibraahim wa macduufu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ismu ladii laa yansarif marka ibraahim iyo ismaaciil waa laba ismi oo labadu markaasi maalayansarif wey isagaa inoo keeni doona yani markaasi waxa sarfiga ka manciyey waa arki doonaa oo mawaanicu sarf ismigu inuu tanwiin aqbalo ama kasra inuu aqbalo waxyaala u diida waxyaalaha sheekhu isagaa inoo keeni doona insha allah su-aalaha labaad waxa weye faxayuu biaxsana minha faxayuu xayuu waa ficl amar owguna waa faacilkii xayuu ow waa faacilkii بأحسن ويشاهد بأحسن الباء حرف جر أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الذي لا ينصرف مركب بأحسن إيو إبراهيم إسماعيل هو هذا مفرد فبضوا مفرد وياه إبراهيم ومفرد إسماعيل ومفرد أحسن ومفرد وعا كدحيا صدح بين يهين ما لا ينصرف كوان توين أقبل إن يهين أيا كدحيسه ayib laakiin mid kastaba waxbaa u diiday waxbaa ka manciyey inuu tanwiin aqbalo oo biaxsani in la yidhaahdo ilaa ibraahiimi wa ismaaciili la yidhaahdo waxbaa u diidan waa arki doona waxaa u diiday marka ismuladii laa yansarif mufrad buu noqon karaa sida miaaladan soo aragnay wuxuu noqon karaa jamcu taksiir jamcu taksiir buu noqon karaa mihaalkiis waxaa weeyaan isagoo jamcu taksiir noqday min maxaariiba wey min maxaariiba min xarfu jarin maxaariiba is majruurun wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu aladii laa yansarif waana jamcu taksiir halka mihaal ayuuna siiyey markuu intaa inoo sheegay ayaa sheekh wuxuu raaciyey ismu aladii laa yansarif wuxuu inoo sheegay in fatxa lagu jarayo ismu aladii laa yansarif ismiga aan tanwiinta aqbalin meel kastoo u dhaco waxaa lagu jaraa fatxaa lagu jaraa fatxadaasna kasray naaib ka tahay haddaba waxaa jirta ismigii maalayansarifka munsarif isku bedelayo tawiin uu aqbalayo oo kasra uu aqbalayo axwaal baa jirta laba xaaladooda ka mid ah ayuu sheekhu inoo sheegay labadan keliya maaha mawaadic kalaa jira laakiin sheekhu hadduu labuu inoo sheegay labadaas maxay yihiin haddii la idaafeeyo ismigii maalayansarifka haddii la idaafeeyo munsarif buu noqonaya tawiin haddii ismigii la idaafeeyo munsarif buu noqonayaa tawiinna wuu aqbalayaa kasrana wuu aqbalayaa fii axsani taqwiimin weyn misaalkan soo marna wuxuu ahaa faxayuu biaxsana axsan oo ba laga hormariyey oo markaasi fatxa lagu jiray ayuu ahaa fii axsanin wa axsan i axsan wa axsan i axsan tii hore fatxa lagu jiray tanna waxaa lagu jaraya kasra lagu jaraya waxaan oranaynaa fii xarfu jarin axsan ism majruurun bifii wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun cala aakhirihi axsan mudaaf taqwiimin mudaaf ilayh taqwiiminna mudaafun ilayh maxaa haddaba loo kasriyey ismigani maxaa loo kasriyey waxaan soo aragnay asagoo kasradii diiday ayaan soo aragnay maxaa loo kasriyey waxaa loo kasriyey waa la idaafeeyey markaan fadxada lagu jarayo shardigiisu wuxuu ahaa inaan la idaafayn haddii la idaafeeyo kasraa lagu jaraya ismuladii laa yansarif sida axsan oo kale fii axsani taqwiimi axsan mudaaf taqwiimina mudaafu ilayhi mowdic labaad oo ismigii maalansarifka munsarif uu noqonayo waa haddii ismigii maalansarifka ahaa yani markaasi lagu daro al al hadday gasho wuxuu noqonayaa munsarif buu noqonayaa miaal buu sheikuna siiyey waantum antum caakifuuna fi lmasaajid shaahid waxa way fi lmasaajidi fi lmasaajidi fi xarfu jarin almasaajid is majruurun bifi wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu calaa akhirihi maxaa haddaba masaajid loo kasriyey maanansarif buu ahaaye maxaa marka kasraha loogu jiray waxaa loogu jiray al baa gasha halkaa marka wuxuu ku dhameeyey kafdo calaamaadkeed waxay isugu imaanayaan marka kafdo calaamaadkeedu waa saddex calaamaadkaasi meelaha ay degayaan oo lagu khafdinayana waxay noqonayaan tii ugu horraysoo kasro ahayd waxaa lagu khafdiyey saddex mawduc tii ku xigto iyaad ahaydna saddex mawduc baa lagu khafdiyey saddex saddex waa imisa lix bay noqonayaan midda ugu dambayso yaana hal mawduc baa lagu khafdinaya oo ah ismu ladii laa yansarif ismu ladii laa yansarif ama mufrad ha ahaado ama jamcu tagsiir ha ahaado marka calaamaadkuna waa saddex mawaadicduna haddii mufradkii lakala qaado haddii mufradkii jamci lakala qaado waxay noqonayaan markaasi yacni haddii laisku daro lix bay isku noqonayaan lix inbay noqonayaan leanna ismiguna horaan usoo marnay laakiin farqi udhexeya wuxuu ahaa markii kasta lagu jirayey iyo maanta fadxa lagu jiray faariq udhexeya wuxuu yahay marna waa munsarif marna waa maala yansarif wa ama alfatxatu fatxadii fatakunu waxay noqonaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa lilkhafdi khafdi calaamadu noqonaysaa filismi ismiga bay calaamada ugu noqonaysaa aladii ismigaasoo laa yansarifu aan markaa sarfi iyo tanwiin aan aqbalin mufradan kaana mufradan ahaya ismigaasi mid mufrada ah, ahaya naxwu wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciil shaahid waxa weeye ilaa ibraahiima weye ibraahim waa ism mufrad ilaa baa lagu jaray wa calaamatu jarri alfatxa niyaabatan can alkasra wa ismaaciilna waa lamid faxayuu biaxsana weye waa biaxsana axsan waa ismu ladii laa yansarif yaxsan albaaw xarfu jar axsan ism majruurun bilbaaw calaamatu jarrihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif waana ism mufrado weeyaan aw jamca taksiirin ahaya naxw min maxaariiba wey min maxaariiba min xarfu jarin maxaariiba ism majruurun bimin wa calaamatu jarrihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif ila idaa udiifa in la idaafeeyo mooyaane ee ismu ladii laa yansarif in la idaafeeye mooyaan naxwu fii axsani taqwiimi waa axsankii haddaan soo marnay oo la idaafeeyey mar haddii la idaafeeye fatxo laguma jaraye kasra lagu jariya fii xarfu jarin axsani ismu majruurun bifii wa calaamatu jarihi alkasra kasratun daahiratu calaa aakhirihi axsan mudaaf taqwiimin mudaaf ilayh haddii laisweydiiyo la yidhaahdo axsan waa ismu ladii laa yansarife maxaa kasra loogu jiray jawaabtu waxay noqonaysaa waa la idaafeeyey marka asagu waa inuu mudaaf noqdaa mudaaf ilayhna laga dambaysiiyaa macnuhu maahan asagu inuu mudaaf ilayhi noqdaa isagu inuu mudaaf noqdaa macnuhu sidaa maaha hadduu asagu mudaaf ilayhi noqdo oo mudaaf laga hormariyo munsarifu sidiisibu maansarif u ahaanaya laakiin markuu munsarif noqonayo waa markuu asagu mudaaf noqdo ismi kalena mudaaf ilayhi looga dhiga weeye ilaa idaa udiifa in la idaafeeyo mooye naxwu fii axsani taqwiimi aw dakhalad ay gasho al al ay gasho calayhi markaa korkiisa wadalika naxw wa antum caakifuuna fi masaajidi weeyaan antum waa mubtade caakifuunana waa khabarkii fi masaajidina waxay ku tacaluqaysaa fiihi xarfu jarin almasaajid ismajruurun bifii wa calaamatu jarrihi kasratun daahiratu calaa aakhirihi jaari majruurkana caakifuun baa markaa lagu tacaluqshinaya marka waa jamcu tagsiir oo markaa noqday munsarif ayuu noqday sababtan waxa weeye al ayaa markaa gashay qaala almualifu raximah llah waliljasmi jasmo waxaa u sugnaaday calaamataani laba calaamadood baa u sugnaaday asukuunu sukuun baa u sugnaaday wahuwa sukuunkuna alaslu asal weeye walxadfu xadaf baa u sugnaaday wahuwa xadafku naa'ibu naa'ib weeye canhu can isukuuni sukuun buu naa'ib ka yahay fa ama sukuunu sukuunkii fayakuunu wuxuu noqonayaa sukuunkii calaamatan calaamo liljasmi jasmu calaamadu yahay fi lficli ficilkii bun calaamado ugu yahay ficilkii almudaarici mudaaric ahaa ficilkii asaxiixi alaakhiri aakhirkiisu u fayoogaa alladii ficilkaasoo lam yattasil uusan la xiriirsamin shay-un shayna biaakhirihi dabayaaqadiisa naxu lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad weeye wa ama alxadfu xadafkii fayakuunu wuxuu ahaanayaa calaamatan calaamad buu noqonayaa liljasmi jasmu calaamad u noqonayaa fi lficli ficil buu calaamad ugu noqonayaa ficilkii almudaarici mudaaric ahaa yani ismiga shabahay ficilkii almuctal liaakhiri aakhirka ka bukay wa huwa muctal aakhirku maa ficilkii weeye aakhiruhu aakhirkiisu xarfu cilatin xarfu cilo u ahaaday wa xuruufu lcila xuruufta xuruufu cilaha la yidhaahdana waxaa weeye alalifu weeye walwaawo weeye walyawya weeye naxw walam yakhsha ila allah waman yadcu maca allah man yahdi allaahu wa fi lafcaali afcaal ayuu sukuunkii jazmo calaamadu noqonaya allatii afcaashaasoo rafcuhaa godaalkeedu bihabaati nuuni ama bihubuuti nuuni nuuntoo loo sugay ahayd naxwu in tatuubaa wain tasbiruu watattaquu walaa takhaafii walaa taxzanii halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximah allahu tacaala icraabta qaybtii ugu dambeysay icraabta waxaan soo aragnay in afar loo qaybiyo alrafc walnasb walkhafd waljazm afartaasaa loo qaybiya icraabti rafco waa ka soo baxnay nasba iyo calaamaadkeedina waa soo aragnay khafdiya calaamaadkeedina waa ka soo baxnay wuxuu ku gebagabaynayaa jasmu iyo calaamaatljasmi ayib wuxuu inoo sheegay marka calaamaatul-jasmi inay yihiin labo laba calaamadood ayay markaas jasmo leedahay calaamada koowaad waa sukuun calaamada koobaad waa sukuun sukuunku waa la garanayaa waa reebniin af soomaaliga asukuunna waa af carabi wey isagaa markaa asal ah wixii la jasminayo waa in sukuun lagu jasmiyo asal ah maxalla wixii la jasminayo asal wuxuu leeyahay in la sukuuniyo oo haddii lagu yidhahdo xarafkaa waa inaad reebtaa reebitaanku waa inaad sukuun saarto oo calaamadaas markaasi goobada ama wareegga ah waa inaad saartaa kaasaa marka wuxuu noqonayaa sukuunkii calaamad labaad buu sheegay calaamadaasi waa xadaf xadaf cabiray suu markaasi ay u soo gudagalaan xarfu cilla wa xadfu nuun labaduba soo guda galaan xadaf buu ka cabiray marka labadaa calaamadood ayay jasmo yeelanaysaa mid waa aslo waa sukuun oo marka wax la sukuuninayo asal wuxuu leeyahay in la sukuuniyo midna waa xadaf oo waa naa'ib yani asal maahan marka wax la jasminayo in wax la xadfo asaalatan maaha wax asala maaha adoon yani eeginba caqligaaga markaad eegtid oo wuxuu kuu sheegayaa yani xadaf inuusan ahayn shay asala oo wax lagu sukuuniyo inuusan ahayn inuu naaib yahay oo kii wax lagu sukuunin jiro asalka inuu naaibka yahay wuxuu ku bilaabay sukuunkii sukuun wuxuu degaa hal mawdic hal mawdicaa sukuun lagu jismiyaa mawdicaas muxuu yahay waa ficil mudaaric ficil mudaaric oo aakhir ka fayow marka la jasminayo sukuun baa lagu jasminaya ficil mudaaricoo kasta oo aakhir ka fayow waxaa lagu jasminayaa sukuun mudaaric haddii lagu qayday meshi waxaa ka baxay maadi amar way baxeen asaxiixu laakhir marka lagu qaydayna waxaa baxaya almuctalu laakhir baa baxaya marka ficil mudaarico gadaal ka fayow markaad jisminayso sukumaad ku jisminaysaa laazim waxaa ah waa inuu ka horeeyaa yani markaa wax jasmihiisa keena caamilu ljasmi waa inuu ka horeeyaa oo nasbuhuna caamil baa keena jasmahana caamil baa keena caamil daahiroo la arkayo ayaa keena laakiin rafcaha caamil macnawi oo qarsoon ayaa keena marka marka la leeya waxbaa la jasminaya ama waxbaa la sukuuninaya sukuunkan wixii keenay meesha waa inuu yaala wixii sukuunka keenay oo meeshaba oolin waxbaan sukuuninayaa sax ma noqonayso yani markaad wax jasminayso caamiluljasmi waa inaad keentaa markaad wax nasbinayso caamilu nasbi waa inaad keentaa sheekhu waa inoo tusaaleeyey ficil mudaaric oo shuruudda laga helay oo la sukuuniyey wuxuu inoogu tusaaleeyey lam yarid walam yuulad walam yakun waa saddex ficil oo saddexduba mudaarica ah, oo saddexduba saxiixul aakhira ah, oo saddexduba uu ka hormaray caamil wax jasmiya ah. lam yelid ficilkaa yelidu buu asalku ahaa yelidu marfuuc buu ahaa caamilkaasi markuu galay lam yelid buu noqday aakhirkii sukun baa la saaray shuruuddiina waa laga hayaa awalan waa ficil mudaaric wayaabaa waa ficil mudaaric aakhirka waa ka foyow daal baa u dambeeya yelid waa labo caamilujasmi baa ka hormaray oo lam baa ka hormartay mar haddii intaa laga helay sukuun baa lagu jasminayaa oo daalka sukuun baa saaran walam yuuladna waa la mid waa ficil mudaaric waa saxiixul aakhir yaazim baa ka hormaray oo lam ah markaan icraabayna waxaan oranaynaa lam yelid lam xarfu jasmin yelid ficil mudaaric yuulad ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamat jasmihi asukuun walam yakun waa la mid lam yakun lam xarfu jasmin yakun ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamat jasmihi asukuun yakun marka kaanadu way camal falaysaa ismi khabar bay qaadanaysaa axadunta dambe waa ismigeydii kufuwanna waa khabarkeediio soo hormaray lahu jaar iyo majruurkana kufuwan ayaa markaa lagu tacalujinayaa yakun waa ficil mudaaric aakhir waa ka fayow yahay nuun baa u sukuma marka sidaasi loo saaray halkaa marka wuxuu inoogu tilmaamay ficilka mudaaric oo aakhir kafayow in sukuun lagu jisminayo amhilo fara badan baa loo helayaa lam yaqum lam yakhruj lam yaktub lam yasmac lam yafham lam yandur ila aakhiriha qaybtaasi wuxuu kaga baxay markaa sukuunkii iyo mawdicii markaasi lagu jisminayey kadib wuxuu noo sheegay calaamada labaad oo jismo ay leedahay mawdica lagu yaqaano ama mawaadicda lagu yaqaano wuxuu noo sheegay yani markaasi xadafku inuu jasmo calaamad u noqonayo wuxuu calaamad ugu noqonayaa laba mawdic laba mawdic ayaa wax la xadfaya xadafkaasna waa calaamatuljasmu wuxuu naaib ka yahay sukuunkii buu naaib ka yahay laanna sukuun baa asal ahaa ayib xadafku asal maaha idan waa naaib yuu naaib ka yahay sukuun buu naaib ka yahay sukuun ayuu naaib ka yahay mawdica kood waxa weye oo xadaf lagu jasminayo waa ficil mudaaric oo muctalul aakhir waa kii hadda soo aragnay cagsigiisa wey kii soo aragna wuxuu ahaa saxulaakhir buu ahaa sukuunka lagu jasminayy kaa cagsigiisa oo aakhir ka buka wuxuu noqonayaa majzuumun bixadfi xarfi cilla waa la jasminayaa waxaana lagu jasminayaa xarfu cillihii in meesha laga saaro la xadfo intaa wuxuu sii raaciyay xuruufta xuruuf cillo loo yaqaano ayuu sheekhu noo sheegay maxay yihiin waa alif walwaaw walyaa saddexdaa waxaa loo yaqaanaa xuruufulcilla ayaa loo yaqaanaa sheekhu waa inoo tusaaleeyey saddexdu waa inoo tusaaleeyey ficil ay alif u dambayso iyo ficil ay ficil wow u dambeeyo iyo ficil ay ya u dambayso ayuu sheekhu tusaaleeyey oo markii afcaashaasi xuruufta ay u dambeeyaan jaazi markuu galay xarafkii laga xadfay xarafkii laga xadfay misaalkood waxaa weeye walam yaksha wey walam lam xarfu jasmin yaksha ficl mudaaric majzuumun bilam wa calaamat jasmihi xadfu xarfi cila xarfu cilaha la xadfayna waa alif alifaa meesha ka maqan oo lamtaan lagu darin waxay ahayd yakshaa uu ficilku ahaa yakshaa alif baa u dambeeyey lam baa markaas ficilkii gashay ficilkii haddaba waa la jasmiyey waxaa lagu jasmiyey xadfu xarfi lcila xarfu cila la xadfay xarfu cilahaasna waa alif waxaana tusinaya fatxadaa tusinaysa waxay munaasabo u tahay alif oo xuruuful cillaha mid kastaba xaraka ayaa ku habboon alifta fatxa ku habboon wowgana dama ku habboon ya-dana kasra ku habboon marka mid kasta waxaa laga horumarinayaa xaraka munaasab u ah marka yaksha xaraka munaasaba oo fatxa ah ayaa laga hormariyey oo yaksha marka lam xarfu jasmin yaksha ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfu wa huwa alif ila allah ilaa waa adaatu xasrin ayib xarfulistithnaa oo markaa xasr looga jeedo faacilku wuxuu noqonayaa ficilkaasi lam yaksha faacilku waa damiiro huwa ayuu noqonayaa allahna wuxuu noqonayaa ismun mansuubun cala tacdiim manoosoo tilmaanay asmaa llah haddii ay dhacdo mawdic mafcuulun bihi hadday dhacdo lama yidhahdo mafcuulun bihi lama yidhaahdo mafcuulun bihi lama yidhaahdo waxaa la yidhahda mansuubun cala taciim ayadoo markaa laga eebsanayo in ilaahay lagu sheego mafcuulun bihi magaciisa lagu sheego mithaalka labaad waxa weye waman yadcu maca allahi wey yadcu man yadcu mantu waa ismu sharin waa ismu sharin wa jasmin waa ismi markaasi shari weeye waxbuuna jasminayaa waana mubtadi waana mubtadi yadcu ficlu mudaaric majzuumun biman wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wahuwa alwaaw faacilku wuxuu noqonaya damiirun mustatirun taqdiiruhu huwa ayuu noqonaya maca allaahi maca waa daraf maca waa daraf yadcu baa lagu tacalujinaya maca mudaaf allahna mudaafu ilayh yadcu marka ficilkaasi waa la jasmiyey ficilkaasi waa la jasmiyey maxaa lagu jasmiyey xadfu xarfi cilla xarf cillahaas muxuu yahay waa alwaaw waxaana tusinaya damada meeshaa taalla ayaa tusinaysa damada meesha wow ka xadfan yahay man yadcu allah ka saddexaad waxaa weeyaan man yahdi llaahu man waa ismu sharin waxbayna jisminaysaa oo ficilka yahdi mantaa jisminaysa sida tii horeo kale yani mantii hore maxalu rafcay taallo mubtaday ahayd tan laakiin maxalu nasbay taallaayo mafcuulun muqadam weeyaan yahdi waa ficil mudaaric majzuumun biman wa calaamat jasmihi xadfuxa ficillah xadfuxa ficillah niyaabatan can asukuun لأnنه فicل مdاaرع مctل آkر faacilku waa allah wey allahu faacilu yahdi marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratun calaa aakhirihi liannahu ismun mufrid halkan marka wuxuu noogu dhameeyey mawdici koobaad oo lagu jasminayey ayaa markaasi xadaf lagu jasminayey xadafkaana wuxuu ahaa xadfu xarfu cillatin xaraf la xadfayo ayuu ah xarafkaana waa xarfu cilla weeyaan wuxuu kaloo tilmaamay sheekhu mawdica labaad oo xadaf lagu jasmiyo inuu yahay afcaal kamsa ama alamhilat lkamsa ama alficlu lmudaaric aladi itasala bihi damiiru tasniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanasati mukhaataba ficilkaasi waa la jasmiyey maxaa lagu jasmiyey nuunka markaasi oo laga xadfo sheekhu waa inoo tusaaleeyey in tatuuba buu inoogu tusaaleeyey in tatuuba intu waa xarfu jasmin wa shartin tatuuba ficl mudaaric majzuum biin wa calaamat jasmihi xadfu nuun alifkuna waa faacilkii wey marka maanta faacilku waa alif weeyaan waana mukhaatab inta tuuba wain tasbiruu watattaquu waa mithaal labaad wey intu waa xarfu sharطin wa jazmin tasbiruu ficl mudaaric majzuum biin wa calaamatu jazmihi xadfu nuun ayib waw faacil nuunkii ayaa la xadfay asalku wuxuu ahaa tasbiruuna buu ahaa tasbiruuna intaan inta lagu darin iyadoo tasbiruuna ah ayaa markaa in laga horraysiiyey حذف النون طيب الواو فاعل نونكي هي الحذف أصل كحوها تصبرون أبوها تصبرون أنت أنت اللي قدرين إذا تصبرون أي مركا إن لقوه الرئيسي إن تصبروا نونكي بالحذف نونك أثمك وعلامة جزمه إن حرف شرط وجزم تصبروا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير جمع أما لأنه فعل waa la mid alwaw xarfu cadfin tataqu ficl mudaaric majzuumun wa calaamatu jasmihi xadfu nuun niyaabatan can isukuun liannahu ficlun min afcaali alkhamsa uguna waa faacilkii walaa takhaafi walaa taxzani walaa takhaafi ladaas waa naahiye wey laa xarfu nahyin wa jasmin takhaafi ficlu mudaaric majzuumun bila naahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuun niyaabatan can isukuun liannahu ficlun mudaaricun itasala bihi damiiru lmu'anahati almukhaaaba oo yadi ah yaduna waa faacilkii wey walaa taxzanina waa la mid laadu waa naahiyo taxzani waa ficl mudaaric majsuumun bilanaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu annuun niyaabatan can asukuun liannahu ficlun mudaaricun itasala bihi damiiru lmu'anati almukhaaaba ama ya lmu'anati almukhaaaba yaduna waa faacilkii wey ayb intaa marka wuxuu inoogu dhameeyey xadafkii labadii mawdic oo markaa lagu jasminayey mawdica koobaad waa ficil mudaaric oo aakhirka buka weeye waxaa laga xadfaya muxuu yahay waa xarfu cillo weeye dayib xarfu cillahaasi keebuu noqonayaa waa alif ama waaw ama ya ayuu noqonaya saddexdaa midun baa laga xadfayaa alif markay meeshay ka xadfan tahay ficilkii fatxa loo dambaysiinayaa wow markuu ka xadfan yahayna dama loo dambaysiinayaa damaa ka horeynaysa marka iyo ay ka xadfan tahayna kasra ayaa loo dambaysiinaya oo xarakada markaa xarafka ugu dambeeya saaran kasra ay noqonaysaa mawdica labaad oo marka sheikhu noo sheegay waxa weeye alafcaalu alkhamsa ama alamhilatu alkhamsa kii la yidhaahdaba amhiladaas marka la jasminayo waxaa lagu jasminayaa in markaa nuunkii la xadfo nuunkaas waxaan soo marnay isagoo la xadfayna waa soo marnay oo markaan baabun nawaas maraynay afcaal khamsaha nuunkaasi waa laga xadfiyey nuunkaasi waa laga xadfiyey idan see laisku waafajinaya marka ayib marka afcaasha in la jasminayo nuunkaa laga xadfaya marka la nasbinaya nuunki baa laga xadfaya maxaa lagu kala saaraya marka ficilku inuu nasbisan yahay inuu jasmisan yahay maxaa kala farqinaya mar haddii la leeyahay labadaba nuunkaa laga xadfaya garanay marka uu rafcisan yahay nuunku waa loo sugaya yafcaluuna takhaafuuna takhaafaani takhaafiina nuunku waa la sugaya laakiin marka la jazminayo lan takhaafi lan takhaafuu marka la nasbinayo marka la jasminayana lam tahaafuu baa laleeyahay kala farinaya waxa wey caamilka ayaa kala farinaya waxaa kala farinaya waa caamilka oo marka la nasbinayana waxaa ka hormaraya caamilu nasbin oo xuruufu nawaasib baa ka hormaraysa marka la jisminayana waxaa ka hormaraya adawaatuljasmi waa ka hormaraya wailaa waxa la xadfi waa umuuntii weeye laakiin caamilka ayaa ku kala sheegaya inay majzuuma tahay iyo inay tahay mansuuba wuxuu sheekhu raximah llah waliljasmi jasme waxaa u sugnaaday calaamatan laba calaamad baa usugnaaday asukuunu sukuun baa usugnaday wa huwa aslu asaga asala walxadfu xadaf baa usugnaaday wa huwa xadafkuna naaibun naaib weeye canhu can sukuuni sukuun buu naaib ka yahay oo wixii la jasminayo asal waxaa in lagu jasmiyo sukuun haddii wax kale lagu jasmiyo yani markaa naaib buu noqonaya fa ama sukuunu sukuunkii fayakuunu wuxuu noqonayaa sukuunkii calaamatan calaamad buu noqonayaa filjasmi jasmu calaamadu noqonaya filficli ficilku mudaarica ahaa ay ilmushaabihi lilismi waa loo jeeda mudaaric ficilkii ismiga shabahay ayib ficilkii asaxiixil aakhiri aakhir ka fayoobaa alladii ficilkaasoo lam yattasil shayun shayna uusan la xiriirsamin biaakhirihi dabayaaqadiisa naxu lam yelid weeye mithaalku walam yuulad wey waa aakhirkaa la sukuuniye labaduba lam yelid iyo walam yuulad walam yakun waa aakhirkaa la sukuuniye wey walam yakun lahu kufuwan axad wa ama alxadfu xadafka fayakuunu wuxuu noqonayaa xadafkii calaamatan calaamad buu noqonayaa liljasmi jasmu calaamadu noqonaya filficli ficil buu calaamad ugu noqonayaa ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ficilkii almuctali laakhiri aakhirkiis uu bukay wa huwa yan markaas ficilka muctalka ah maa ficil weeye aakhiruhu dabayaaqadiisu xarfu cilatin uu ku sugnaaday xarfu cilo wa xuruufu lcila xuruufu lciladuna alalifu alif weeye walwaaw wow weeye walyaw ya weeye naxw walam yaksha ila allah calaamatu xismuhuna waa xadfu xadfu cila wahuwa alif wdaliilu cala dalik waa fatxada ka horeysa weyaan waman yadcu maca allahi washaahidku man yadcu mantaasa wax jisminaysa yadcu ficilkaasna waa la jismiyey calaamatu xismuhuna waa xadfu xadfu cila wahuwa alwaaw oo asalku wuxuu ahaa yadcuu buu asalku ahaa yadcuu man markay gashay wowgii waa la xadfay ayib man yahdi llaahu wey man yahdi llaahu ayib mantaas waxbay jasminaysaa waa yahdi waa ficil mudaaric majzuuman wa calaamat jasmihi xadfu xadfu cilla wahuwa alyaa allahuna waa faacilkii wa fi lafcaali afcaal ayuu sukuunkii ee jasmo calaamadu noqonaya allatii afcaashaasu rafcuhaa godaalkeedu bihabaati nuuni ama bihubuuti nuun waa laba nusqo weeyaan nuuntoo loo sugo ay markaa ku sugnaata naxwu inta tuubaa weeye inta tuubaa weyaan intaasaa wax jasminaysa xarfu shartin wa jasmin tatuubaa ficil mudaaric majzuum biin wa calaamat jasmihi xadfu nuun alifkuna waa faacilkii win tasbiruu intu waa adawaat ismin tasbiru ficl mudaari majzuum bin wacalaamat jismihi xadfu nuun wowun waa faacilkii waxaad oranaysaa niyaabatan niyaabatan can sukuun baad oranaysaa liannahu ficlu min afcaal khamsa watattaquuna waa lami walaa takhaafi laadu waa naahiyo waana jaazima takhaafi ficl mudaaric majzuum bila naahiya wacalaamat jismihi xadfu nuun niyaabatan can sukuun liannahu ficlu min afcaal khamsa walaa taxzanina waa lami wuxuu sheekhu raximah llah faslu jamiicu maa taqadam wuxuu soo hormaray dhammaantii min almucrabaati kuwa la craaba xaalu yahay qisman in laba qaybood wey qismun qayb yucrab waa la craaba bixarakaati xaraka lagu craabaa wa qismun qaybna yucrabu waa la craabaa bilxuruf xuruf baa lagu craabaa faladii qaybta yucrabu lagu craabayo bilxarakaati xaraka lagu craabayo arbacatu anwaacin afar nooc wey alismu lmufrad waa ism mufrad ah wa ficilkii almudaaricu ismiga shabahayay alladii kaaso lam yatasil shayun shayna uusan la xariirsanan biaakhirihi aakhirkiisa dabayaaqadiisa wa kulluhaa markaasi afartan dhammaantood turfacu waa la rafcinaya bidamati dama lagu rafcinaya wa tunsabu waa la nasbinayaa bilfatxati fatxa lagu nasbinaya wa tukfadu waa la khafdinaya bilkasrati kasra lagu khafdinaya wa tujzamu waa la jisminayaa bisukuuni sukuun baa lagu jisminaya wa kharaja can dalika arrinkaa waxaa ka baxay alaaatu ashyaa saddex shay baa ka baxday qaacidadaas guud alismu ismi baa baxaya alladii ismigaasoo laa yansarifu sarfiga iyo tanwiinta aan aqbalin iyo kasraha mufradan kaana mufradan mufrad ahaaya aw jamca taksiirin jamcu taksiir ahaaya fa ismu ladii laa yansarif yukfadu waa la khafdiyaa bilfatxati fatxa lagu khafdiyaa maa lam yudaf waa haddii aan la idaafayn aw tadkhulu calayhi al aysan gelin wa jamcu lmu'anasi waxaa kaloo baxaya jamaci dumarka jamicii assaalimu nabad galay fa inahu jamacaasi yunsabu waa la nasbinayaa bilkasrati kasra lagu nasbinaya wlficlu ficil baa baxaya ficilkii almudaaricu ay ilmushaabihu lilismi ficilkii almuctalu aakhiri aakhirkiisa u bukay fainahu ficilkaas yujzam waa la jisminayaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo wataqadamad way soo hormartay amhilatu daalika arrinkaa tusaalayaashiisu way soo hormartay sheekhu halkan wuxuu kaga warramaya raximah llahu tacaala baabkii aan soo marnay oo bitafsiilu kaga soo warramay ayuu bilijmaal kaga warramaya bilijmaal ayuu kaga warramaya intay shayga soo tafsiiriyaan inay haddana ijmaal oga warramaan laakiin mutaakhiriintu cagsi bay isticmaalaan intay marka ijmaaliyaan bay kadib tafsiiriyaan sidaasna waxay uga jeedaan yani markaa tamriin liaalib mubtadi wa tarsiikan fii dihni waxay doonayaan in markaasi ay ku tababaraan ardaygii mubtadiga ahaa maskaxdiisana ay qawaacidani ku sugnaato lanna waxaa la yidhahdaa maa takarara taqarar wixii soo noqnoqdaa wuu sugnaadaa soo noqnoqdaa wuu sugnaadaa oo shay haddaad ku celcelisid oo ku celcelisid si kastoo wuu adag yahay marka dambe wax fudud oo siduu noqonaya yani wax sahlan buu noqonaya marka maadaama si tafsiir lagugu soo sheegay si duuduuba ah inuu sheekh kugu sheego ayuu doonaya sheekh wuxuu inoo tilmaamay raximah llahu tacaala waxyaalihii aan soo marnay oo dhan waxyaalihii mucramaadka aan soo marnay oo dhan waxaa isugu celinayaa gebigooda labaa isugu celinaya labadaas maxay yihiin qayb xarakaad baa lagu ciraabaya oo marka la icraabayo marfuucun wacalaamatu rafci adama mansuubun wacalaamatu nasbihi alfatxa majruurun wacalaamat jarihi alkasra majzuum wacalaamat ismihi asukuun qaybna waxaa lagu ciraabaa bilxuruuf mar haddaad maqasho xuruuf baa lagu ciraabayaa dhammaan xuruuftu waa naaib xaraf asal ah ma oo marka la joogo xuruufta wax lagu rafciyo wow iyo alif iyo nuun saddexdood waa naaib marka nasbe la joogo xuruufta wax lagu ciraabo dhammaan iyaguna waa naaib weeye alifta iyo markaas ya-da naaib bay noqonayaan iyo markaa xadafka dhulka la xadfay marka la joogo baabul khafd xuruufta wax lagu khafdinayo waa naaib isna marka la joogo xuruufta wax lagu jasminayo waa naaib idan haddaad maqasho xaraf baa wax lagu ciraabayaa dhammaantiis waa wada naaib xarakaadka marka waxu qaybsana laba qayboodoo xarakaad asal ah iyo xarakaad naaib ah marka baa warfca la joogo Eh, hal xaraka baa wax lagu rafcina bas inta kale waa xuruuf oo rasme marka la joogo xarakaadka ku jira fatxadu waa asal kasraa ku jirta waxaa kaloo ku jirta fatxo iyo alif kasra iyo yaa xadfunuun kasraa ku jirta oo naaib waa xarakaad khafda marka la yimaado kasradu waa asal fatxadu waa naaib jasme marka la yimaadana marka xarakaad kuma jiraan markaa naaib almuhim xaraf haddaad maqasho xaraf baa lagu ciraabayaa xuruf dhammaantood waa wada naaib xarakaadkani waxay isugu jiraan qayb asal ah iyo qayb markaa naaib ah wuxuu sheeku noo tilmaamay marka mucrabaadkii oo dhan marka dib isugu celiyo laban bay u qaybsamayaan qayb xaraka lagu cihaabo iyo qayb xaraf lagu cihaabo qaybta xarakaadka lagu cihaabo waa afar waa is mufrad waa jamcu taksiir waa jamcu muanas asaalim waa ficlu mubaarad afartaasi afarti baabon soo marnay mufrad iyo jamcu takfiir iyo jamcu muanas saalim saddex baab bay gelayaa la waa asmaa mar hadday asmaa yihiin aw rafco way gelayaan aw nasbana way gelayaan aw khafdana way gelayaan laakiin baabu yazma gelaya alficlu mudaaric baabu rafco wuu gelaya nasbana wuu gelaya yazmana waa gelaya laakiin baabu khafda ma gelaya haddaba afartaasi mid kastaba icraaq saddex jeer buu kusoo noqonayaa ficilka waxaa laga ilaalinaya khafdihii baa laga ilaalinaya ismigana jasmihun baa laga ilaalinaya inta kale u wada gelaya marka ism mufrad ah iyo jamcu tagsiir iyo jamcu muanah saalix iyo ficil mudaaric alladii lam yatasil biaakhirihi shay afartaasi afartuu xarako ayaa lagu cilaabaa sheekh marka hore waa ijmaaliyey wa kulluhaa turfacu bidamati bilfatxati wa bilkasrati wa bisukuun si duuduub ayuu u sheegay bitafsiil ooma jeedo min xayu ijmaal booga jeeda kulluha min xayu ijmaal marka la eego damaa lagu rafciyaa yani markaa fatxaa lagu nasbiyaa khafdaa lagu yani markaa kasraa lagu khafdiyaa sukuun baa lagu jesiya min xayu ijmaal kadiba marka wuxuu noo sheegay waxa laga soo reebaya maxaa laga soo reebayaa saddex shay baa laga soo reebaya u sheeku saddex arrimood ayaa laga soo reebayaa saddexdaas maxay yihiin waxaa laga soo reebayaa ismu alladii laa yansarif marka la joogo marka la joogo kasta laguma ilaa haddii khafdo la joogo waxay ahayd wax alla wixii la khafdinayo in kasta lagu khafdiyay ahayd maadaama isaguna xaraka lagu ciraabayo ismiga mufradka maadaama xaraka lagu ciraabayo waxay ahayd in kasta lagu khafdiyay ahayd laguma khafdine waxaa lagu khafdiya xarako khafdadaas naaibka ah ayaa lagu khafdiya xarakadaas maxay tahay waa fatxo fatxo naaibatun fatxo naa'ibatun cala ayaa lagu khafdiyay taasi waa midka koobaad wey wuxuu ka soo reebay maa lam yudaf aw tadkhul calayhi albu ka soo reebay labadaa shardi hore usoo aragnay ismuladii laa yansarif haddii markaasi la idaafeeyo ama al ay gasho ismiga haddii la idaafey ama al ay gasho ismigaasi yani waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa munsarif buu noqonayaa marka ismu ladii yansarif warkiiso yani duduba wuxuu noqonayaa marka baawulkhafda uu joogo meeshii lagu khafdin lahaa kasro laguma khafdinaya fatxa lagu khafdinaya ayib marka halkaa wuu ka baxay afartii uu la socday halka asaga kaga haay baablkafdu kaga haay jamcu muana saalimna wuu baxaya jamcu muana saalimna wuu baxaya oo asaguna dayib marka la joogo baabl nasbe marka la joogo marxay lagu nasbiyo ayay ahayd laguma nasbina waxaa lagu nasbiyey kasra lagu nasbiyey kasradaasna waxay naaib ka tahay fatxadii ayay markaas naaib ka tahay shayga saddexaad oo baxay waxaa weeyaan alficlu lmudaaric almuctalu laakhir waa ficil mudaaric oo markaasi aakhir ka buka ficilkaa mubaaric oo caqli ka buka marka la jasminayo waxaa lagu jasminayaa markaasi in aakirkii xarfucilihii la xadfo waxayna ahayd in lagu jasmiyo sukun in lagu jasmiyay ahayd marka saddexdan mid kastaba kuwii uu la socday ayuu ka baxay mid kasta hal baabbu ku baxaya ismuladii laa yansarif baabul khafdu ku baxaya jamc muanas saalimna wuxuu ku baxayaa markaasi baabul nasbu ku baxaya ayib ficil mudaaric almuctal aakhirna wuxuu ku baxayaa baabul jasmi ku baxaya marka saddexdaasi ayuu sheekhu ka soo rabay afartii xarakada lagu ciraabayey waxaa haraya ficlu mudaaric asaxiixu laakhir damaa lagu rafcinayaa fatxaa lagu nasbinayaa sukuun baa lagu jisminayaa kaas waa mid ficil mudaaric damaa lagu rafcinayaa fatxaa lagu nasbinayaa sukuun ayaa lagu jisminaya wuxuu gaya saxiixu laakhir jamcu tagsiirkaas hadduu yahay munsarif hadduu yahay damaa lagu rafcinayaa fatxaa lagu nasbinayaa kasrana waa lagu jiraya ismiga mufradka hadduu yahay munsarif hadduu munsarif yahay damaa lagu rafcinayaa fatxa lagu nasbinayaa kasrana waa lagu jirayaa ayib marka saddexdani ayagu mid kasta hal baab ayuu ku baxayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala faslun haada kani faslun faasil wey fasl yani waxaa loo jeedaa faasil waa mid wax kala saaraya muxuu kala faslinayaa yafsil mima taqadam wa sayati wixii tegey iyo waxa soo socda ayuu kala soocaya oo kala faslinaya marka fusuushana waxaa loo sameeyaa ama abwaabta loo sameeyaa tashwiiq si qof markuu baab dhammeeyo ama fasal uu dhameeyo mid kale u gudbo naftiisii waxay u sheegaysaa inuu markaa horsocod inuu sameeyey oo baab soo dhameeyey oo fasal soo dhameeyey marka horumar inuu sameeyey ayay markaas naftiisa ugu sheekaynaysaa marka faslun ay haada faslun ay faasilun waa mid wax kala faslinaya wuxuu kala faslinayaa wixii aan soo marnay iyo waxaan soo socda jamiicu maa taqadam waxay soo hormaray dhammaantood min almucrabaati mucrabaat xaalay yihiin qismaan laba qaybood yihiin qismun qayb yucrab waa la icraab bilxarakaati xaraka lagu icraabaa wa qismun qaybna yucrab waa la icraab bilxuruufi xuruuf baa lagu icraabaa faladii qaybta yucrab lagu icraabo bilxarakaati xarakaat lagu icraabo arbacatu anwaacin afar nooc weeye alismu mufrad waa ismiga mufradka ah wa jamcu taksiir waa jamcu taksiir hore usoo wada marray tacaariiftooda mufrad iyo jamcu taksiir wa jamcu muanas waa jamci dumarka jamci asaalimu nabad kale walficlu ficil weeye ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa alladii ficilkaasoo lam yatasil shayun shayna uusan la xiriirsanayn biaakhirihi aakhirkiis dabayaaqadiisa wa kulluhaa madkuuraadkan oo dhan turfacu waa la rafcinayaa bidamati dama lagu rafcinayaa wa tunsabu waa la nasbinayaa bilfatxati fatxa lagu nasbinayaa wa tukfadu waa la khafdinayaa bilkasrati kasra lagu khafdinayaa wtujsamu waa la jisminaya bisukuuni sukuun baa lagu jisminaya wa kharaja waxaa baxay can daalika arrinkaa waxaa ka baxay arrinkaan soo sheegnay waxaa ka baxay alaaatu ashyaaa saddex shay baa ka baxay alismu ismi baa baxaya alladii ismigaasoo laa yansarifu markaa tanwiinkaan aqbalayn mufradan kaana mufradan mufrad ahaya aw jamaca taksiiran jamcu taksiir ahaya fa inahu ismigaas yukfadu waa la khafdinayaa bilfatxati fatxa lagu khafdinaya maa lam yudaf haddii aan la idaafayn aw tadkhulu calayhi aan markaa aysan gelin al al haddaysan gelin labadaas horena sheekhu waa inoogu soo sheegay haddana wuu soo celiyey ismi ladii laa yansarif haddii la idaafeeyo ama al ay gasho munsarif buu noqonayaa oo markaa kasro ayaa lagu khafdinayaa laba mawducoo kale ayay ku daraan munaasabo iyo daruura munaasabo iyo daruura ayay ku daraan maca daruuratu nadmi ayaa markaasi ismiladii laa yansarif munsarif looga dhigi karaa waxaa loo munaasabaynaya kelmado ka horeeyey oo munsarif ahaa ayaa markaa loo munaasabaynaya ismul la yansarif asna markaasi munsarif baa laga dhigaya wa jamcu waxaa kaloo baxa jamc muana jamcii asaalima nabadgalay fa inahu jamcaas yunsabu waa la bilkasri kasra lagu nasbinaya wlficlu ficil baa baxay ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa ficilkaasoo almuctadu aakhiri aakhir ka buka fa inahu ficilkaasi yujzamu waa la jasminayaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisoo la xadfo ayaa lagu jasminayaa wataqadama way soo hormartay amilatu dalika arrinkaa tusaalayaashiisu way soo hormartay halkaa inoo joog wallahu aclam